الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد ويقول المؤلف موفق دين بن قدامة عليه رحمة الله وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به wa kullu maa jaa'a wax kastoo yimaada filqur'aani qur'aanka dhexdiisa ku yimaada aw amase saxa ka asaxa can ilmustafaa nebiga xaggiisa ka asaxa oo min sifaati araxmaani allaha naxariista badan sifaatkiisa ka mid a ah. wajaba waxaa waajibay aliimaanu rumayn bihi isaga la rumeeyo ama min sifaati araxmaani allaha naxariista le sifaadkiisa ah sifaadkiisa ah oo markaa bayaan ah wajaba waxaa waajiba aliimaanu rumayn bihi isaga la rumeeyo masaladii sifaadkuu sii wadaa mualifku iyada ayuuna aada ugu dheeraanayaa leanna meesha aada laysugu khilaafay ee firaqu ay ku simbiraxadeen dawaa'if fara badanna ay ku lumeen meeshaasay weeye waa sifaatka rabbi tabaaraka watacaala inkastoy jirto tawxiidka qeybtiisa uluuhiyada iyo cibaadada qaar badanoo ku lumay khaasatan dariiqooyinka suufiyada iyo shiicada iyo laakiin tan firaqa way taqriiban intooda badan way ku lumeen sifaatka marka wuu saas daraaddeed buu iyada xoogga saaraya wax kastoo yimaada bui marka ama qur-aanka ku yimaada ama axaadiista nebiga ee asaxday ku yimaada markuu ina leeyahay aw saxa can ilmustafaa wuxuu meeshaa ka saarayaa wixii aan nebiga ka asixin yacni qur'aanka muusan u nin muusan dhihin kullu maa jaa'a maa saxa aw fii maa saxa min alqur'aan ma dhihin lanna qur'aanku male wax daciifa laakiin axaadiista wuxuu yidhi wixii asaxa wixii sugnaaduu ka wado meesha waxaan ka qaadanaynaa axaadiista aan sugnayn ee daciifka ah iyo wixii ka sii daran ee mawduuca lagama qaadan karo loomana deliishan karo ilaahay sifaatkiisa tabaaraka watacaala bal iska dhaafee culimmadu waxay qabaan inaan axkaamta iyo masaa-isha usuusha midna loo deliishan karin waxay isku khilaafsan yihiin fadaa'il acmaal fadaa'il acmaal acmaasha iska fadiilada un looga qasto iyo tarkiibka iyo tarhiibka cabsigelinta dadka xumaanta iyo macaasida laga cabsigeliyo oo laga reebo iyo boorinta khayrka lagu boorinayo axaadiista daciifka ma loo isticmaali karaa sida raajixa ah looma isticmaali karo xataa bishuruud looma isticmaali karo cala araajix laakiin waa khilaafiyo qaar baa waxay leeyihiin haddii saddex shardiya laga helo fadaail axmaalka waa loo isticmaali kara ayib adiga waxa weye axaadiista sugan unbaa sifaatka loo isticmaali karaa axaadiistaa sugan ama aaxaad ha ahaato ama mutawaatir ha ahaato taqsiimka axaadiista nebiga loo qaybiyo axaad iyo mutawaatir asalkeedu waa nasca ictizaaliya asalkeedu waa eh, fikir ka soo jeeda muctazilada laakiin markay timid bay culimmadu sunnadu si fiican uga hadleen oo xadiidku ama aaxaad ha ahaado ama mutawaatir ha ahaadee marba hadduu sugan yahay waa loo deliishan axkaamta caqaa'idda usuusha meel walba waa loo deliishan karaa saas way macnaha meeshaa wuxuu inoo sheegay oo aan ka fahanay adillatu sifaat adillatu sifaat allah sifaatkiisa adilada lagu sugi karo maxay yihi kow waa qur-aanka daliilka labaadna waa sunnada sugan daliil saddexaad hadduu ijmaac jiro oo la helo sifo lagu ijmaacay haddayba jirtaba sifaatku qiyaas ma galaan wixii adilada mukhtalafka iska baddaa yaani waxa weye qiyaas ilaahay looguma sugi karo sifo sifaatkiisu waa sifaatka qur-aanka iyo sunnadu ay sheegeen unbaa loo sugi karaya macana wa kullu maa jaa wax kastoo yimaada fi lqur'aani qur-aanka ku yimaada aw amase saxa sugnaada can ilmustafa ka sugnaada sal alay waslam oo min sifaati araxmaani allaha naxariista badan sifaatkiisa ah wajaba waxaa waajibay aliimaanu rumayn bihi isaga la rumay ayaa waajib ah oo aan la oo laga hor imaanin yacni si go-an oon shaki ku jirin in loo rumeeyo ayaa waajib ah weliba loo rumeeyo calaa maa yaliiqu bijalaalihi wa kamaalihi wa cadamatihi si ilaahay u qalanta oo weynankiisa iyo cadamadiisa u qalansiiyo kamaalkiisa ayaa loo rumaynaya wa talaqiihi baa waajib ah talaqiihidu waxay ku cadfun tahay wajaba aliimaanu bihi bihi damiirkeeday ku cadfun tahay wajaba waxaa waajibay aliimaanu rumayn bihi isa la rumeeyo wa talaqiihina waa waajib in la rumeeyo ah, ama aliimaanuda ku wajaba waxaa waajiba aliimaanu rumayn bihi isaga la rumeeyo wa talaqiihina waa waajib oo marka aliimaanuda lagu cadfo wa talaqiihina way waajibaysaa eh, qaadashadiisa in la qaato wixii qur-aanka iyo sunnada ku sugnaaday oo lala kulmo talaqiga waa qaadashada shayga markaad ka qaadato cilmiga markaad qaadataa talaqi la yidhahda saas manaa marka waa waa qaadashada wa talaqiihi qaadashadiisa ayaa waajib ah wixii qur-aanka iyo sunnada ku sugnaaday bitasliimi lagu qaato bitasliimi yeelid lagu qaato ama ogolaansho lagu qaato waalqabuulu iyo aqbalid qabuulka iyo tasliimku yani way isku macno dhow tasliimku waa nabadgelin iyadoo sidaa ku fayo inaad sidaa ku nabadgeshona saa ku ogolaato qabuulkuna waa aqbalid saas way macnaha marka in aad qaadato qur-aanka iyo sunnada wixii ku yimid oo alla sifaadkiisa ah in aad yeelid iyo ogolaansho ku qaadato aqbalidna ku qaadato oo aadan muxuu ahay warka keeni wey macnaha ayib inaad u hoggaansanto ood ogolaato waadan ka didin oodan diidin wey macna ayb wa tarku tacarudi ayaa waajib ah tarku tacarudi uu bambixid ka tegideed lahu maagii loo bambaxo maagii qur-aanka iyo sunnada ku sugnaaday in loo bambaxo in laga tago ayaa waajib ah biraddi loogu bambaxo diido la diido yacni inaad u bambaxdo oo u soo baxdo in aad diiddo oo aad radido wixii qur-aanka iyo sunnada ku sugnaadee sifaad ah arrintaa iyadaa in laga tago ayaa waajib ah in la daayo ooadan isku dayin inaad u bambaxdo inaad arrintaas sugnaatay aada ka hor tagto oo sifo qur-aanka ku sugnaatay ama sifo sunnada ku sugnaatay in aad radiso arrintaa inaadan u bambixin u bambixiddeedana inaad ka tagto saasi manaa marka raddiga maxaa la yidhahdaa raddiga waxaa laga wadaa inaad ictiraaddo yani waxa weeyaan tacarufka waxaa laga wadaa biraddiga inaad beeniso ood inkirto saasaa laga wada manaa tacarudu lahu biraddi waa inkirid waana beenin wey macnaha ama daliilkii sheegayay baad diiday iyo sifadiiba waad isla diiday ama daliilkii intaad ogolaatay baad sifadii diiday oo tidhi waxaas wax jira maaha wax caqligu aqbalaya maaha la qaadan karana maaha wax la fahmi karana maaha markaasaad cagta ku dhufato waa raddi markaas raddi weyo yani waxa weeye waa halis waxay keeni kartaa ruuxa yani waxa weeyaan inuu inuu gaaloobo maxaa yeelay nas sugan haddaad radido gaalnimaa ka dhalan karta nas sugan dilaaladiisoo iska cad biduuni ta'wiil oo maqbuula oo ama saa'iqa haddaad radidoo diidood inkirtood beenisana iyadana waa khatar saas wey macnaha marka wa tarku tacarudi arrintaa iyada in laga tago wa in la daayo wey macnaha oo ahlulbidaca eh, ayaa waxay tahay eh, da'bigoodu inay nusuusta qaarna qaataan qaarna diidaan yani waxa weeyaan sida yahuudda ilahi ku yidhi o kale tabaaraka wa afatu'minuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacdin marka eh, ilaahay wuxuu sheegtay ama nebigiisu u sheegay oo sugani haddaadan sidaa u wada qaadanin oodan sidaa ku wada aqbalin oo intaad adugu kala xulata aad tidhaahdo tanna waa macquul tanna macquul maaha oo maxay tani macquul ku noqotay tanna macquul ku noqon weyday kulli ilahay baa sheegtay kulli qur-aanka iyo sunnada ku yimaadeen yani mujarad muxuu ahaye caqligaa miisaan ah firaqa lumay ee dariiqa sunnada ka lumay intooda badan ama mucdamkooda waxaa lumiyey waxa la yidhaahdo taqdiimu alcaqli cala alnaqli in caqliga laga hormariyo naqliga naqligu waa nusuusta oo caqligu uu noqdo miisaanka wuxuu doonana isagu la baxayoo qaadanaya wax alle wixii uu qaadan waayana diidaya saas maanaha isagaasaa wuxuu ku keenay inay qaarkood sifaadka dhan diidaan <clears throat> qaar inay xataa asmaada ku daraan qaar inay yidhaahdaan ilaahay sifaadkiisa qaarna waa sax qaarna in la yidhaahdo muxuu ahay matan ma la aqbali karo saas way maanaa sida ashaacirada iyo wixii la mida ah. sifaatkii qaarna diidaan qaarna aqbalaan maturidiyada muxuu ahay iyaga iyo kulaabiyada waxaa la yidhahdaa mucadila tacdil juzi ah taasaan hor isu samaana wa tarku tacarudi ayaa waajib ah u bambixid in laga tago lahu sifaatkii loo bambaxo biraddi loogu bambaxo inkirid iyo diidid iyo diidid iyo beenin loogu bambaxo ayb watawiili loogu bambaxo sida jahmiyadu samaysa way maanaa watawiili biraddi loogu bambaxo watawiili loogu bambaxo tawiilka raddigay ku cadsan tahay biraddiduna waxay ku tacalluqaysaa tacarud mastarkaasay ku tacalluqaysaa ayib watawiili loogu bambaxo in laga tago ayaa iyadana waajib ah tawiilka bimacnaa meeshan hadda waxaa laga wadaa taxriif macnihii ilaahay tabaaraka watacaala ula jeeday ama rasuulkiisa uula jeeday sal lla alay waslam intii laga leexiyo mid adigu aad fahantay inaad u leexiso ama mid aad wadaad ka soo gaadhay aad u leexiso oo tidhaahda sidana loola jeedaa macnihii daahirka ahaayee kelimada carabi ahaan laga fahmahayeyna ee muraadka shaarica ahaana waad ka duwaysaa taasna la yidhaahdaa ta'wiil waana taxriif taxriif baa la yidhaahdaa leanna ta'wiilka luqa ahaan waxa la yidhahda asalkiisa noqoshaa la yidhahda noqoshada iyo shayga caaqibadiisa iyo waxa uu ku dambayn doono iyo masiirkiisa iyo waxaasaa taawiilka luqaan loo isticmaala ama isdilaaxa saddex macno loo isticmaala shaarixu wuxuu u isticmaalay laba macno waa qur-aanka iyo sunnada macno waxa weeye in la yidhaahdo waxaa laga wadaa bimacna atafsiir waalbayaan waaliidaax yacni inaad shayga fasirto ood sii caddayso ood bayaaniso tawiil baa la yidhahda shay waxoogaa u baahan in la sharxoo la caddeeyo haddaad intaad fasirto sii faahfaahisood sii caddayso waad awishay tawiil baa la yidhahda saas macnaha waxaana macnaha kutusaya xadiidkii fii musnadi axmed iyo keyrkii ku yimid nebigu sal lay sl abdullahi bni cabaas markuu u ducaynayo wuxuu yidhi allahuma faqihhu fi ddiin wacallimhu tawiil ilaahu diinka fahansii tawiilkana bar tawiilka maxaa laga wada bimacnaa tafsiirka wa caddaynta macnaha iyo yani waadixinta qur-aanka macnihiisa inuu sharxo caddeeyo ilaahu taana bar waay marka tawiil bimacnaa tafsiir baa laga wadaa halka waana macnaha ay e, mufasiriinta raggii hore isticmaali jireen oo ibnu jariir itabari caleyhi raxmat <clears throat> markuu kitaabkiisa tafsiirka ah uu aayadda e, soo arooriyo aasaarta fasirtay qataada ka arooriyo mujaahid ka arooriyo ibnu cabaas ka arooriyo muxuu ahaaye saciid ibnu jubayr ka arooriyo markuu tafaasiirta ma'suurkaa keeno ee uu doonayo inuu <clears throat> kala rajaxo oo isaga markaas sida ay la tahay inuu sheego bu wuxuu leeyahay tawiilu hadihi alaaya kada wa kada tawiilu hadihi alaaya kada wa kada aayadda tafsiirkeedu waa sidaa iyo sidaa tawiilkan marka bimacnaa tafsiir waay bimacnaa caddayn waay macnaha macnahaasi waa loo isticmaala waana macno sax altawiil bimacna albayaan waltafsiir walidax macnaha labaadee uu qur-aanku u isticmaalay waxa weeye oo u badan alxaqiiqa alatii yauulu ilayha ashayu fi lmustaqbal baa la yidhaha xaqiiqada uu shaygu mustaqbalka ku dhammaan doono shayga xaqiiqadiisa uu ku eg yahay ee uu ku dhammaan doono ayaa la yidhaahdaa ta'wiil la yidhahda saas maana yani shay baa socda akhiiranna waxbuu ku dambayn doonaa waxa uu ku dambayn doono ayaa la yidhaahdaa marka ta'wiil la yidhahda ayib waxaa qur-aanka ka mid a ah macaanidaasi yani waxa weyaan aayadka tusaya allah tabaaraka watacala wuxuu uhi hal yanduruuna ila ta'wiilahu yowma ya'ti ta'wiiluhu yaqulu ladiina somayn ah, hal yanduruuna ila ta'wiilahu qur'aanka wuxuu ka warramay xaqiiqadiisii mooye ma wax kalay sugayaan qur-aanka warkii uu sheegay waxyaaluhu warramay xaqiiqadii ay ku dhammaan lahaayeen ku soo bixi lahaayeen mooye wax kale miyay sugaya qur-aanku wuxuu ka warramay qabri buu ka warramay xaqiiqadii unbay suga inay u tagaan wuxuu ka warramay qiyaamo xaqiiqadii un mooye wax kaley sugayaan wuxuu ka warramay muxuu ahaayey ahwaasheedii qiyaamada alkulan la kulanka arne janniya naar qur-aanka waxyaalaha uu sheegayo xaqiiqada ay ku dambayn doonaan ay ku egyihiin taa mooye wax kalema sugayaan way macnaha marka alxaqiiqa na waa la yidhahdaa alatii yaquulu ilayha shay waana midda uu nabiyullahi yuusuf caleyhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam markii uu riyadiisii riyadii dheeraydee suuraddu ka warrantay aakhirkii markii aabbihii iyo hooyadii iyo wiilashii walaalihii kulli ay isu yimaadeen waa kii lahaa hada tawiilu ru'yaaya min qablu hada tawiilu ru'yaaya maxaa laga wadaa tafsiirkeedu ma hada tawiilu waa xaqiiqadii riyadaydu ay ku dhammaatay waay riyadii dheeraydu waagii aan riyooday xaqiiqadeedii waata dee aabbihii hooyadii iyo carruurtii walaalihii ahaayo u sujuudahaya waa tii xaqiiqadii riyada wey marka riyadii xaqiiqadii ay ku dhammaatay wey marka ta'wiilka labadaa macnoba waa loo isticmaalay macno saddexaad baa jira oo culimmadu aada u diidan yihiin oy leeyihiin waa macaanida ahlulfiraqa iyo dalaalku ay u isticmaalaan ta'wiilka waa midda ah sarfu lafdi can daahirihi ilaa macnan yukhaalifu daahir lafdigan xadiidka ama aayadda ah macnaha ka muuqda ee markaad maqasho ama markaad akhrido fahamkaaga u soo degdegaya kaasaa macnaha daahirka la yidhahda macnaha daahirka ah inta laga leexiyo mid kaleeto in loo leexiyaa la yidhaahdaa ta'wiilka kaas marka waa ta'wiilka firaqa ta'wiilka firaqa ay kelimada u isticmaalaan waayo naskani macnaa ka muuqda macnaha ka muuqda baa ku qancin waaya markaasaad intaad macnihii ka muuqday ee laga fahmayay intaad ka duuday baa tidhi ku kalaa laga wadaaye kaa ka muuqda ujeeddadu maba ahaba ku kalaad marka ku leexisay masalan markii allah tabaaraka wa tacaala uu sheegtay yad gacan sheegtay gacantii baa ku qancin weyday waxaa tii ilaahay oo gacan loo sugo hade waa gacan makhluuqe ilaahay makhluuqiisu miyaa isku mid ka dhigi karaa maya maxaan sameeya yaddani gacantii lagama wada dhabta ahayde ee waxaa laga wadaa yad bimacna nicma nicmaa laga wadaa soo ma yidhaahdo ruuxu markii aad ku leeyahay abaal baan kugu leeyahay gacan baan kugu leeyahay soo ma dhao nicmaan kuu geysta way macana soo ma marka yaddani yaddii ma ahayd dhabta ahayde yaddu waa nicmo waryad waa la yaqaanaa luqada carabigana waa lagu yaqaanaa qur-aankuna sidana uu isticmaalay sunnadu sidana u isticmaashay maya macnaha lagama wado mid kalaa loo wado taxriif waa tawiilka firqu kaas ah istawaa alla markuu yidhi kelimatu istawa waa u tegi doonaa waa kelimo macnaheeda lagu yaqaano luqadii carabiga qur-aanka kusoo tegey imaam maalik baan u tegi doonaa hadalkiisa alistiwaau hayru majhuul ama macluum yani waxa weeyaan istawaha waa la yaqaanaa waana ka saramarid luqadda carabiga kaas waa luqada quraan kusoo tegi haddii lagu yidhaahdo istawaa wuu ka saramaray baa loo fahmay waa macnaha daahirka ah qolyihii firaqaha waa qancin weyday ilaahay baa cashiga ka saramaray bay qancin weyday markaasaa waxay yidhahdeen istawaa waxaa laga wadaa saramarid maehe bimacnaa istawlaa baa laga wadaa istawlaa wuu qabsaday waayo meelaad xoog ku qabsat waa istiilaa la yidhahda ah, yani waxa weeyaan ciidamaha kusoo duulay waddankii fastawlow cala albilaad baa la dhihi way qabsadeen kelimada marka istawla ah sideedaba waa wax xoog lagu qabsado inta badanna waxaa loo isticmaalaa wax markii hore aadan haysanin oo dib ka qabsatay ah, ood la wareegtay saas daraaddeed ba ishkaaliya waxaa lagu keenay warheedhaha kelimada istawla ee ku cararteen alla yaa carshiga ka haystay oo uu ka qabsaday markaad istawlaa la aadeen istawlaa marka istawaa macnaheeda kumaba tibaatoba aslan luqadda carabiga culimmadii luqada asmaci iyo ibnulacraabi iyo culimmadii mutaqadimiinta ahaye luqada waxay yidhahdeen istawaa carabtu weligeed bimacnaa istawlaa umayna isticmaaleen qolyahan siriqa marka meelay geeyaan markay waayeen bay taxriifiyeenoo meelahaasay la aadeen duurkaasay geeyeen marka taxriif ba leetaa iyada ta'wiilna way isticmaalaan sidaas daraaddeed tawiilka ta'wiilka macnahaasa ee ehlulfiraqu ay isticmaalaan diinta ka mid ma ah waana isilaax khuraafi ah oo ay keeneen ayagu keeneen wax la yaqaanayna ma wax la yaqaanay ma saasaa marka loo kala qaadaya <clears throat> hadduu marka ku yidhaahdo adiga ta'wiilka ma diidanta adiga ta'wiil maxaad ka qabtaa hana wada diidin hana wada aqbalin kelimaadka macno saxna xambaarsan kara macno xunna loola jeedi karo sideedaba lamana wada aqbalo lamana wada diido lakiin waa la tafsiiliyaa waxaa la dhahaa haddaad sidaa ka wadda waa sax haddaad sidaa ka waddana waa sax haddaad sidaa ka waddana waa khalad saas maan waxyaalahay dadka ku huuqiyaan bay ka mid war idinka ma ta'wiilkaa diidantihin ah, ta'wiilkii baaba diidantihin marka waa inaad tafsiiliso oo wixii kuu kala qeexeen ta'wiilka maxaa loo isticmaala maxayse iyaga ula jeedaan macnaha ayib wa tarku tacarudi lahu biraddi iyo wata'wiili loogu bambaxo in sifadii la ta'wiiliyo oo la leexiyo qur-aanka iyo sunnada ku timid macnaheedii daahirkaaye muuqday in laga leexiyo meel isaga markaa uu rabana uu u leexiyo wuxuu fahamsan yahay ama sheekhiisu u sheegay ama dariiqadiisa uu ka soo gaaray ama manhaj madhabkiisu uu sheegay buu u leexinaya wuxuu leeyahay sidanaa laga wada oo sidan in laga wado yaa kuu sheegay yaa kuu sheegay hageedkii hashag waa su-aal aan caadi ahay hadduu alla barri ku yidhaahdo istawaa inay istawlaa tahay yaa kuu sheegay maanaa kuu sheegay ma nebigaygaa kuu sheegay maxaad ku jawaabi maya rabbi o madhabkii ashcariyada naloo akriya caqiidatulxawaam iyo waxbaa nagu akriya oo makaa bixinaysaa makaa saaraysa kaa saari mayso sidaas daraaddeed salaamadu waxay ku jirtaa oo nabadgeliyadu ku jirtaa inaad ku ekaato meeshii nasku ku ekaaday ha dhaafi hadduu rabbi ku yidhahdo istawaa alla carshiguu ka sarreeyaa war seed ku jira carshigu alla ka sarreeya allow qur-aankay ku caddahay baad dhihi bas waa kan intaasi kuugu filan muxuu ahay jawaabku ugu filan meel ayuusi socon ma jirto markaas taas ayib ta'wiilka markaas sida uu leeyahay sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmat ullah dadka mu'awilada ahee masalan eh, nusuusta ta'wiilisa xukumkooda ayuu saddex qaybood u kala qaadaya wuxuu leeyahay hadduu ta'wiilku ka soo fulo ijtihaad iyo niyad wanaagsan waa ruux niyad wanaagsan oo ijtihaaday khayr doon buu ahaa waana ijtihaaday ehelna wuu u yahay inuu ijtihaado ficlan hadduu xaqu u cadhaadana markaa wuu ka soo noqdaa intuu ijtihaaday bay sida la noqotay ruuxa noocaas oo kaleeta ah ta'wiilka uu ku dhacay dembi ka soo gaari maayo leanno ruux ehelu ana waa yahay waana dadaalay tabartii baa meesha dhigtay wuxuu soo gelayaa ida ijtahada alxaakimu fa akhطa'a falahu ajr marka a'imada in badan oo ka mid a halkaasaa arrintoodu maraysaa ijtihaad baa la galay waana la khaldameen yani wax weeyaan ajir bay leeyihi laa yukalifu llahu nafsan ila wusxaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na ijtihaadka qaarna wuxuu ka imaanayaa hawo iyo tacasub waxaba lagaa kari waayeyba xaqiiba inaad dhegaysatood maqashaba lagaa kari waaye waxaad naqli jirtay iyo waxaad arki jirtay iyo waxaad maqashay unbaad un iskaga midsiday waxaad tihi wax kale maba dhegaysan karaba dhagaha furaysta dhagaha faraha gashada ha dhegaysanina tacasub iyo marka waxbaad iskaga dhegtay war wixii xaqiiqso oo hubso oo daliilkiisa raadi maya meeshaydaan joogahaya haddii tacasub xaggiisa uu ka yimaadana ruuxa muta'awilkaa ee sidaa sameeya tacasubkii hawadu ku bixisay waa aasim dembiile ah xaalaad inuu kufriyana waa suroobi karaysaa ayib wuxuu leeyahay markaasi waa marka ta'wiilkiisu macnaha uu meesha u leexiyey luqaddu laga heli karo si una looga helo hadduu macnuhu yahay macno aan luuqadda carabiga lama heli karinba aslan maba ku soo aroorinba ta'wiilkuna ta'wiil cala ijtihaad meehe waa can tacasub wa hawa wa marka isaga a saaxiibkiisu wuu kufrin waana ta'wiilka nimanka la yidhahda baatiniyada ah, waxay yidhaahdeen iyo shiicada ilan baatiniyada shiicada u badan waxay yidhaahdeen eh, muxuu ahaayey eh, nabiyullaahi qisadii suurat albaqara baqarada laga hadlaya waa caaishay dheh waxaad u arag baqaradani waa caaisho war baqarihii caaisho maxaa kala galay baqara soo muxuu ahaaye soo sac maha luqadda carabiga caaisha goormay sac noqotay ya waa waxaan luqadda carabiga ana aan sinama ugu suuroobin karin kelimadu ma ixtimaali karto soo ma haddana hawiya tacasub ka yimi waxaa ka mid a tafsiirka baatiniyada salaada ay ku fasiraan macaani bay ku fasiraan salaadan aan tukanno kuma fasiraan xajka macnay ku fasiraan saas way manaa xajka macnay ku fasiraan ziyaarada sheekha iyo muxuu ahay bay ku fasiraan saas way manaa marka ta'wiilka noocaasa ta'wiil maqbuula ma aha ta'wiil saaxiibkiisa la cudurdaarina ma aha saas way manaa saaxiibkiisu macduur ma aha ayib watashbiihi in loogu bambaxa in ka tagitaankeedaa waajiba ha ah, waxaa weeyaan wayajibu tarku tacarudaa wadnaa weli waxaa waajiba in bambixidda laga tago sifaatkan loo bambaxo loogu bambaxo biraddi wa bita'wiili watashbiihi loogu bambaxo in laga tagaa waajiba watashbiihi shabihid ah, ilahay sifaat sifaatkiisoo lagu shabaho sifaatka makhluuqa way macnaha ayib watamhiili loogu bambaxo tamhiili kala middhigid tashbiiha iyo tamhiilka farqiba udhexeeya tashbiiha waxaa la yidhahdaa baatu mushaabihin lilahi fii ma yakhtasu bihi min xuquuqin aw sifaatkaas inaad sugto cid ilaahay u eg oo shabahda waxyaalaha rabbi u khaaska ah ee ama xuquuqa ama sifaat ah cid ku shabahda oo u eg inaad sugto ayaa la yidhahdaa tashbiih oo tidhahda sifaatkan alle kuwa makhluuqay u eg yihiin waa tashbiih tamhiilkana waxaa la yidhaahdaa وإثبات مماثل له أي لله فيما يختص به من حقوق أو صفات إن الإله أسكت إلا أه صفات كيس كلمد أه أما حقوق ديس كلمد أه أي مركب كل تسين تمثيل كوا كلمد لقد إن أسكمد تشبيه نواء يكيسين كوا حلير مطلع كيف حلير تمثيل كاسي خطر lanna tamhiil maxaa la yidhahdaa farqiga labadooda u dhexeeya tamhiilka iyo tashbiiha waxa weeye altamhiilu yaqtadii almusaawaata min kulli wajhin bikhilaafi tashbiih tamhiilku wuxuu keenayaa inay dhinac walba isaga mid yihiin tashbiihisa wuxuu keenayaa haddii ay dhinacyada qaarkood isaga eg yihiin dhinacyada qaarkood habisku haba isku khilaafsanaadeen way isshabbahaan baa la dhihi soo ma war ninkani ninkan u ekaabaa meel waxaa laga yaabaa wejiga unbuu uga egay laakiin itaalka iyo muxuu ahaayey eh, midabka inuusan uga ekayn sooma laakiin wejigu uga eg way isu egyihiin baad dhihi laakiin wa waa isku mid ma dhihi karti sooma isku mid waxaa la dhihi markay boqol kiiba boqol isku mid noqdaan tamtiil wey markaas marka labadaba lama ogola labada lama ogolo sifaatka ilahay tashbiihna looguma bambaxo oo tashbiih wuxuu noqonayaa inaad sifaatka rabbi sifaatka khalqiga ku shabahdo oo tidhaahdo ilaahay yaddiisu yaddaydoo kale waay ama yadda khalqigoo kale waay wejigiisu wejiga khalqigoo kale waay maqalkiisu maqalka khalqigoo kale waay saas way macana araggiisu aragga khalqigoo kale waay taas way tashbiiha oo waa u ekaysiin yuu shabahaa yuu u egyahay middaasa laga wada macana tamhiilkuna waa inaad kala mid dhigto saan soo sheegnayo inaad tidhaahdo sifadani iyo sifada khalqigu waaba isku mid tii hore maxay ahayd way u eg tahay waay waa tashbiix tamsiilkuna waaba isku mid inaad dhahdo waaba isku midoo waxbaba kuma kala gedisnaba saas way macnaha labaduba marka waxa weeyaan waa khatar sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah fi bacdi kutubihi waxaan u malaynayaa inuu ka soo guuriyay rag ka horreeyey wuxuu leeyahay nusuusta kuma imaanin nafyu tashbiih laakiin waxaa ku yimid nafyu tamhiil saasuu leeyahy tashbiiha oo la anfiyo nusuusta kuma imaanin buu leeyahy laakiin waxaa ku yimid tamhiilka oo la diido laysa ka milihi shay baa timid laakiin tashbiiha oo la anfinayo meelay ku timi ma jirtuu leeyahy ayib meeshaasi hadal eh, aad u qiimo badan buu kelimadaa ka leeyahay sababta macnaha loo anfin waayo tashbiih tamhiil kale loo anfiyey ama loo diiday ayuu hadal fiican ka leeyahay ayib marka labaduba waa laba arrimood oo la ogolay way macana watashbiihi in loogu bambaxo ka tegitaankeeda waajib ah watamhiili yani ekaysiin wey marka ekaysiin mid hore watamhiili kala mid dhigid inaad isku mid ka dhigto ubambixiddeedoo laga tagana waa waajib arrintaa inaad ubabaxdo inaad ka tagtana waa waajib macnaha ayib marka mumasilada iyo mushabbihada iyo waa kan soo tilmaannay way wamaa ashkala wixii qarsooma wixii dheeh gala oo min daalika sifaatka qur-aanka iyo sunnada ku yimid ka mid a ah, wajaba waxaa waajibaya isbaatuhu sugiddiisaa waajibaya lafdan xagga lafdiga inaan sugno wa tarku tacarudi ubambixidka tegitaankeedna waa waajib limacnaahu macnihiisa loo bambaxo in macnihiisa macnihiisa loo bambaxa in laga tagana waa waajib lafdigiisa in la sugana waa la waajib wanaruddu waanu celinaynaa buu yidhi cilmahu cilmigii lafdigaasi macnihiisu naga dheh galan garan weyne cilmigiisa waanu celin ilaa qaa'ilihi ciddii tidhi baanu u celinaynaa macnaha uu ula jeeday cidda uu hada kelimadani ka soo fushay baanu u daynaynaa wey oo u celinaynaa hadduu alla yidhina macnaha sidii alla yidhi baan u rumaynaynaa isagaan u daynayna alle siduu yidhi baanu siduu ula jeeday baanu u rumaynay waa duuduumayna wanajca hadduu nebigu yidhina macnaha loola jeedo nebigaan u celinaynaa saasuu labada macna wanajcalu waxaanu yeelaynaa buu yidhi cuhdatahu ammaanadiisa lafdigaasi ammaanadiisa iyo mas-uuliyaddiisa waxaanu yeelaynaa calaa naaqilihi kasoo guuriya korkiisa lafdigaa macnihiisa aan garan weyne lafdi ahaan waan u sugaynaa macnihiisana diidda ugu bambixi mayno oo macnihii diidi mayno leanna macnihiiba garan weyne waa naga qarsoomay laakiin lafdigii waan rumaynaynaa macnihiina ciddii uu ka soo fulay baan u celinaynaa muraadka allahan ku rumaynay muraadka rasuulkaan ku rumaynay isagaan u celinaynaa ammaanadiisi iyo mas-uuliyaddiisana ciddii soo guurisay ayaanu u daynaynaa oon korka ka saaraynaa wadayaa soo guuriyey hadduu qur-aan yahayna dee jibriil baa soo guuriyey oo nebiga u keenay nebigina ummadda u keenay sal alay slam hadday sunno tahayna nebigay ka soo fushay waxaa soo guuriyey saxaabada kadibna waxaa ka soo guuriyey ruwaadii ka dambeeyey cidda soo guurisay marka waa kuwa cidda soo guurisay baanu dusha ka saari wixii ammaanadeediiyo mas-uuliyaddeedaa buuri haddii macnuhu naga qarsoomo hadalkaa imaamku uu yidhi waxyaalaha lagu mulaaxadeeyey bay ka mid tahay kitaabkiisaoo lagu haysto oo dayaadan nabadgeliba waay bashar wuxuu qoray oo la oo fayoobaani maba jiraba si kasta hadduu u dadaal badan yahay waa inuu simbiraxdo dabaacaddiisa waa sooma ah, kitaab isaga oo dhan wada saxsan oo waxba ka khaldanayn waa qur-aanka kariimka ah saas macana isagaa iskale sifadaa iyada wixii bashar qoray laabudda khalad waa ku jira si kasta hadduu u dadaal waxayna kutusi walianna naqsiga iyo dhimanaantu waa sifo laasim oo basharka uu leeyahay waay cibradu marka waxa weeyaan xasanaadkiisaa badan mise sayi-aadkiisaa badan ole ictibaarku waa ka ruuxa fiican ee qaaliga ah waa ruuxa xasanaadkiisu sayi-aadkiisa ka bataan laakiin hadday sayi-aadkaagu fataan dee ruuxun baa tahay markaa laakiin waxaan la helaynin cid ka dambaysay rasuul oo isagoo dhan wada saxa la heli maayo saas daraaddeed ba alimaam abulxasan barbahari kitaabkiisa muxuu ahaaye ya yaa intale sunnada ayaa markuu qoray wuxuu yidhi hal xarafoo kitaabka ka mida ah ninkii khilaafa kulli waa wada sax ninkii khilaafanaya wilo waxyaalaha lagu qabsaday bay ka mid ah, war wax kastoo dadaashatay allah ku siiyee kitaabkaagu waa kitaab bashar khaladna waa ku jiraa saxna waa ku jirtaa saas way macana adiga qaacidadaas qaado ayi kitaab oo qoran waxna waa ka khaldanya waxna waa usaxsanya qur-aanka ilahi tabaaraka watacala iyo kitaabka qur-aanka mooye ayib masaladani marka waa wuxuu ka mid yahay kelimaadka lagu qabsaday mu'alifka oo waxaa ka muuqda sidaa hadda uu udhigay marka loo daayo oo kelimada daahirkeeda cibaarada daahirkeeda la fiiriyo waxaa ka muuqata inay jiraan sifaatka alleh qaar aan macnahoodaba la fahmayninoo in laga gaabsado ay waajib tahay macnahoodana aan la garanayn madhabkana waa madhabka mufawidada almufawida niman la yidhahdaa jira mufawidada waxaa la yidhahdaa waa nimanka yidhaahda ilaahay sifaadkiisa macnahoodaba lama garanayo sidaas daraaddeed waxaan rumaynaynaa ilaahay inuu sifaad leeyahay sifaadkiisana laakiin wax macno u sheegayna maba jiraba assamiic iyo casiiz iyo xakiim asmaa sooma sifatu samci iyo sifatu alciza iyo sifatu alraxma iyo sifatu albasar kulli macnaheeda ma garanayo waa uun kelimaad uun adugu ilahay baa yaqaano iskale warnimadus wa idinka yihi kelimaadkan waa kelimada carabiga macnahoodana waa la yaqaana samiic waa maqle basiir waa arke caliim waa oge casiiz waa awood leh kelimaadkan waa kelimada carabiga macnahooda la garanayo maya wax macnaha sheegin adugu wax macnaa oo la garanayo ma jiro casiiz haddaad adiga xakiim haddaad dhahdo waa macno duud waa kelimo aan macnaba lahayn macnaheeda aan la garanayn mufawidaa la yidhaahdaa nimanka sidaa qabay oo sifaatka macaani male qabay macaanidooda lama garanaya qabay mufawidadana waxa weeyaan waa kuwa u leeyahy islam ibn taymiya aleyh raxmat ullah waa sharu lfiraq buu yidhi inta firaq jira kuwa ugu shar badan waay qolyahan ashaacirada ah baa marka lagu keenkeeno oy hawsha ku cuslaato raggooda aqoonta leh marka dambe waxay isu rogaan mufawiday isu rogaan ashcarinimadii intay wax badan wadi waayaan way ku cuslaato buu marka dambe wuxuu soo istaagay war ilaahay sifaadkiisaba maxaa ku gashaday ah, maxaa ilahay sifaadkiisa ku gelay adiga sifaadka ilahay yaa faallee ku yidhi adiga macnahooda yaa gal ku yidhi sidaa ku daa war macnaha hirgeyso ma jiro maya macnaha geli ah, saas way macana asheekh ah, maxamed ibn xasan maxamed sheekh maxamed macalim xasan ilaahay tabaaraka wa ha u naxariisto eh, tafsiir kale Ehm, juhdi badan iyo dadaal badanna ka tagayo dacwada u geystay dad badanna abaal ku leh oo dacwada raggii wax ka soo saaray ka mid a ah. aakhirkiisa markii hore raggii ashar ka soo baxay buu ahaa sidaas daraaddeed fikirkan ashcariga buu sheekhu muta'asir ku ahaa markii dambe oo doodo badan la galay oo ragga is arkeen oo fikirkiisii u dambeeyey oo tafsiirkii ugu dambeeyey uu ku maray waa fikirka mufawidada tafwiidka waay inaad ku barartaan waa laga marmaan maaa shekh tafsiirkiisa aad baa loo dhegeysta waana mufiid ficlan waana mufiid laakiin ruuxii garanaya eh, muxuu ahaayey eh, eh, mabaadi'dan asmaa wasifaatka iyo si fiican u kala garanaya sheekha tafsiirkiisu aad buu mufiid u yahay weliba faa'iidadiisu waxa weeye xagga laqmada xarfiga ah kelimada soomaaliga ah ee kelimada carabiga la saarayo cid kula mida ma arkin wadaadada wax ka fasira aad buu daqiiq ugu yahay sheekh maxamed marka tafsiirkiisa u dambeeyey taqriiban oon dhegaystay wuxuu marayaa sifaatka wuxuu marayaa madhabka ahlu tafwiidku maraya oo wuxuu leeyahay maxaa ku gelay adiga faraha ka qaad sifada ilahay geli dabdarro way in ilahay ba sifaadkiisaba laga hadlaba halkaasuu maraya caleyhi raxmat ullah ayib marka hadalkani marka waxa uu faa'iideynayaa inay jiro alfaad alfaad muxuu ahaayey aan macnahooda la garanaynin sifaad aan macnahooda la garanayn oo sidaa in lagu liqo duuduub ku liq midho duuduub ku liq sidaa oon ku daaya ah inay sifaadka ku jiraan saa laga fahmaya arrintaasina arrin saxa ma aha saas daraaddeed hadalkan waa in meel loo helo saas macnaha waxaa tacqiibiyey oo hadalkaas radiyey imaamku uu meesha ku qoray rag dhowr ah waxaa ka mid ah sheekh maxamed ibn ibraahim aala sheekh muftigii hore sacuudiga sheekh binbaas ka horreeyey ayaa tacliiqiyey oo wuxuu leeyahay waama kalaamu saaxibi lumca yaani ninka lumcada iskale waa sheekh kitaabkan leh hadalkiisa uu sidaas yidhi kelimadana hadda hayno waay fa hadihi alkelimatu buu yihi mima luuxida fi hadihi alcaqiida bu waxay ka mid tahay kelimadani waxyaalaha caqiidadan lagu mulaaxadeeyey kitaabkiisa lagu mulaaxadeey oo lagu qabsaday waqad luuxida fiiha ciddatu kalimaatin ukhidat cala musanif buu kelimaad kalena waa jiraan oo musanifka lagu haysto oo kitaabkiisa ku jira id laa yakfaa ana madhaba ahli اsunna waljamaca ma qarsoona buu yihi madhabka ahlisunna waljamaca inuu yahay huwa aliimaanu waa rumayn la rumeeyo bimaa habata wixii sugnaaday fi lkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnada wixii ku sugnaaday in la rumeeyo oo min asmaai illahi ilaahay asmaadiisa ah wa sifaati iyo sifaatkiisa lafdan in loo rumeeyo wa macnanna loo rumeeyo sooma in lafdigoodana la sugo macnaha ay kutusayaanna lagu rumeeyo waictiqaad ana hadihi alasmaa wasifaat cala alxaqiiqati la cala almajaaz iyo in la rumeeyo sifaatkan inay yihiin iyo asmaadani inay xaqiiqo tahay ee ayna majaaz ahayn majaazku waxa wey yani macno kalaa laga wadaayo kan muuqda ma aha wa majaaz mehe waa xaqiiq wa ana laha macaanin xaqiiqa taliiqu bijalaali illahi wacadamati iyo inay leedahay macaani xaqiiqo ah oo ilaahay weynankiisa u qalanta cadamada ilahay iyo weynankiisa u qalanta wuxuu yihi wa dalika aktar min an tuxsar adilada arrintaa kutusaysana in la koobo way ka badanta aad bay u wa macaani hadihi alasmaai daahiratun macruufatun min alqur'aani kagayriha laa labsa fiiha guud asmaadan iyo sifaatkan macaanidooda waa la yaqaanaa qur-aankaa laga yaqaanaa labsi iyo dheehgalla ma leh ولا إشكال ولا غموض قرصونان يهجل منكم أجرتبوا فقد أخذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه القرآن صحابة النبي القرآن ككاسين ونقلوا عنه الأحاديث أحاديثنا النبي ويكسوا بوريين ويكم قلين لم يستشكلوا شيئا من معاني هذه الآيات والأحاديث آيات كأي أحاديث صفات ككهلية مرنا صحابة النبي إنتي إشكال كجلي أو قرصوري كجلي مين ويجيني waxaana la yaqaana saxaabadu waxay qur-aanka fahmi waayaan nebiga weydiin jireen soo saas ma yasaluunaka somadan qur-aan kuma imaan yasaluunaka can ilanfaal yasaluunaka can ilmaxiid yasaluunaka can ilkhamri yasaluunaka su-aal soo ma wixii ay qur-aanka fahmi waayaan nebiga weydiin jireen su-aasha meesha taalla waxay tahay marka sifaadka alle iyo asmaadiisoo qur-aanka aada ugu badan malaha waxa weeye safxa qur-aanka ka midu akrin ma jirto ilaa intaasoo magac baa ku jirta intaasoo sifana waa ku jirta soo saas ma sifaadkan iyo asmaada in sidan u badan hadday macnahooda ayna garanaynin ma weydiiyeen ya soo nebiga mayna weydiiyen waa weydiin lahayen maxay uga aamuseen waxay uga aamuseen way iska cadday carab bay ahaayeen luqadii qur-aan kusoo degay baa luqadoodii ay ku dhasheen ahayd markii la yidhi alla waxbuu maqlaa waana maqle way fahmeen soo ma markii la yidhi allah tabaaraka wa tacaala carshiguu ka sarmay istawa cala alcarshi way fahmeen waa u cadda su-aal uma baahno markaa markii la yidhi rabbi tabaaraka wa tacaala yad buu leeyahay oo weji buu leeyahay oo qur-aankaa sheegay way fahmeen inaysan ka makhluuq ahayn mid alle uu leeyahay laga hadlaayo arrinta waa iska caddahay marka ladda saxaaba haddii marka macno qarsoon uu jiro oo sifo macnaheeda aan la garanayn ay jirtahay saxaabadaa weydiin lahaa buu leh liannaha waadixatun sariixa waa caddahay wakadalika man bacdahu min alquruuni alfaadila haddii la yidhaahdaba saxaabadu ma weydiinina saxaabada ardadoodii iyo dadkii ka dambeeyey quruuntii dambaa weydiin lahayd oo arrinta su-aali ka imaan lahayd waa mar bay soo baxday mar bay soo baxdayoo xilligii alimaamu maalik caleyh raxmatullah bay su-aali timid nin e, golihiisa joogay baa su-aal soo jeediyey imaam maalikna su-aashaa waa dhibsaday ficlan ah. wuxuu yidhi maaligow alraxmaanu cala alcarshi istawa buu yidhi alraxmaanu cala alcarshi istawa kayfa alistiwa buu yidhi قرآن كوحول إله عرشه كسر مري استوى بليلي استوه سيئو يا لم بل إيوه لو مالك إما مالك أرمتها سوالك سؤال شهر سؤاله يقال معه سؤال ثلاث تي يقال شيخ يدي سيئو ثابت إنتي لقم أقول مصلم بي هذا الاندان واحد اسكعب بناك يا له سؤال شيء مالك اللو يديي وقوقف من هذا إنه فتوى وحولي الاستواء معلوم أما غير مجهول لو يصار والكيف مجهول waliimaanu bihi waajib wasu'aalu canhu bidcabu yani wuxuu yidhi istiwaha waa la yaqaanaa ninkii luqad carabiga yaqaano o dhan istiwaha wuu garan waa kelimo banaanka taallo oo caashogaratay ah macnaheeda waa la yaqaanaa waalkayfu majhuul qaabka iyo kayfiyaduna lama yaqaano macnaha waa la garan laakiin qaabka iyo kayfiyada lama yaqaano kayfku waxa weeye waa qaabka uu shaygu u yaallo sifadu say u taallaa kunhigeediiyo xaqiiqada ay u taallo lama yaqaano waa kaan ka soo hadalnay waliimaanu bihi waajib in la rumeeyona waa waajib buuri sidaa in lagu rumeeyo macnaheedaa lagu rumeeyo kayfiyada aan la garanayninna sidaa lagu rumeeyona waa waajib wasu'aalu canhu bidca in laysweydiiyana waaba bidca buuri in la yidhaahdo kayfa alistiwaa in la dhaho oo sifaadka kayfiyadooda la raadiyo waa bidco ور عصب وأن تيجي نقول معنا طيب معناها سوى شيخي في ربيعة الرأي ربيعة بن عبد الرحمن الرأي شيخي مالك بالجوريا ومسلم أنا بالجوريا لكن كما أصحن هذه وحويان آه، معناه وحوي وشيخ وطو الشيخ محمد بن إبراهيم آه، مستجي فراء آه، محوها المملكة وعليه هاي هذا الكاس هذا الصح سلمه إمامك هذا الكيس أوليه هاي لفظ جنوان ديننا معناها عدي لفظ جل هيد من ديننا annaguna sidaasaan ku rumaynaynaa waxaa la leeyahay lafdi sifa rabbi ku yimid oon macnihiisa la garanaynin maba jira saasaa lagaga jawaabaya macana saxaabaduna waa garanayeen salafkuna waa garanayeen saasayna uga aamuseen oyna su-aali uga imaaneen ayib wamaa ashkala wixii dheeh galoo qarsoonaada oo min daalika sifaatkaa ka mid a wajaba waxaa waajibay isbaatuhu sugidiisaa waajib ah lafdan loo sugo ayib in lafdigiisa la sugo وترك التعرض بواجب أبن بحيث كتجدنا لمعناه معنيه صلى الله عليه والله أبن بحه معي إن الدين أما الله إنكره أما سيدا صوت معك ونرد ونعلن نابل علمه لفظك معنيه سنقده قال علمك سوحا نعلن إلى قائله عدي تريئ وكسر فلي هذا القرآن كي منا الله نعلننا هذا الرسول كي من رسولك نعلننا سقا يليه ونجعل ونيالي نابل عهدته عهدته وأمانته lafdigaa ammaanadiisa iyo mas-uuliyaddiisana waxaanu yeelaynaa calaa naaqilihi kii soo guuriyey ah, kii keenayo soo guuriyey ee shaarica ka soo guuriyey baanu isaga celinaynaa wey macna sidaas weyaan marka eh, dhankaa marka la yidhaahdo eh, waxa majhuulka laga yahoon la garanaynin oo u baahan inaad ku baraarugtaan waxa waaye waxa aan la garanaynin oo laysku taxallujin karin oo in la raadiyo aan sax ahayn waa kayfiyada sifada saax isku lugoynay haddaad raadisana mubtadec baa laakiin macnaha sifada sug saa wey macnaha macnaha sifada sug waxaadna u sugtaa qaab alle cadamadiisa iyo jalaaladiisa ugu qalanta sugtaa u daa soo ma sifada sug waxaad tidhahdaa allah tabaaraka watacaala cabsigiisuu ka saramaray habeenka gelinka dambe wuu soo degaa macnaha waa sugayaa see haddii lagu yidhahdo mubtadic baa tahay dhe ah, hadduu ku yidhahdo oo markuu soo degaayo samaawaadka kale miyuu ka suka maraa middan hoose markuu imaanahay kayfiyadii baad gashay mubtadic baa kaa soo jiray ah, miyuu soo dhaafaa samooyinka kale oo carshiga korkiisa miyuu soo banneeyaa markaas warkaasoo dhan kayfiyadiioo la galay waay kayfiyadana maxaa la yidhi sifada kayfiyadoodu qaabkay u taalla lama yaqaano ka gaabso markaas waa majhuul waana mutashaabih waayo sifada markii la gaadhay kayfiyadeeda lama geli karo waa cilmi ilahay khaas leeyahay tabaaraka wa tacaala saas laakiin macnaha sug ayb intii kitaabka sharaxdayba taqriiban mulaaxadada iyadaa way ka bixisay kelimada oo muxuu ahay waa lagu radiyey ama waa la caddeeyey macnaha uu sheekhu wado inuusan saxay ama kelimadiisa laga fahmay itibaacan maxaan saa u yeelaynaa wajaba ihbaatuhu lafdan wa tarku tacarudi limacnaahu maxaan saa u yeelaynaa itibaacan raacid darteed baan saa u yeelaynaa aan raacayno liariiqi raasikiina kuwii ku xididaystay jidkoodii baanu raacaynaa filcilmi cilmiga dhexdiisa ku xididaystay alladiina kuwaasoo afna allahu alla uu ammaanay calayhim korkooda uu ammaanay fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisa uu ku ammaanay kitaabkii almubiini ee xaqa caddaynahayy qowlihi odhaahdiisana uu ku caddeeyey alla tabaaraka watacaala uu yidhi waalraasikuuna kuwa xididaystay filcilmi cilmiga dhexdiisa ku xididaystay yaquuluuna waxay dhahayaan aamanaa waan rumaynay aamanaa waan rumaynay bihi mutashaabih yani aayadda hore waxay ka hadlaysay aamanaa waan rumaynay bihi madkuurka la soo sheegay kullun mid kasta kullun dhammaan oo muxkamka iyo mutashaabiha ah, huwa aladii anzala calayka alkitaaba minhu aayaatu muxkamaat soomaaha huna umu lkitaabi wa ukharu mutashaabihaat marka muxkamaadkiiyo mutashaabiha ah baa kulliga laga wadaa kullun dhammaan oo aayaadka muxkamka ah iyo kuwa mutashaabiha kullun dhammaan min cindi rabbinaa rabbiganna agtiisay ka ahaadeen wixii macnihiisu loo caddaadana allah keenay wixii macnihiisu loo caddaan waayana alluu ka yimi labadaba wada rumaynay dadka cilmiga ku xifdaysi baa saa lagu yaqaana bimacnaa waxaa lagu ammaanay wixii ay macnihiisu u cadyahayna dee waaba cad yahay way rumaynayaan wixii markaa macnihiisa ay heli waayaan ama si ahaantiisaba macnihiisa alla uu khaas leeyaho laga qariyo way gaari waayaan ama macnihiisa markaa adiga kuu soo bixi waayo walow cid kale haba u cadhaadee waxay kaga baxaan alluu ka yimid labaduba waana rumeeyey siduu alla rabaana ku rumeeyey muraadka alli baan ku rumeeyey saas maa waa sida imaamu shaafici caleyh raxmatullah hadalkiisa inoo imaan doona hadal qiimo badan buu leeyay imamu shaafici oo mar dhow inoo soo socda dalkageena soo socda ku imaan doona insha allah wuxuu yidhi imaamu shaafici caleyh raxmatullah aamantu billah wa bima jaaa can illah cala muraadi illah wa aamantu birasuuli illah bima jaa can rasuuli illah calaa muraadi rasuuli illah waxaan rumeeyey alle wixii alle xaggiisa ka yimidna waan rumeeyey muraadka alla uu ula jeedaanaan ku rumeeyey rasuulka allaan rumeeyey wixii xaggiisa ka yimidna waan rumeeyey muraadkiiyo ujeeddadu ka wata iyo siduu rabana waan u rumeeyey waa hadal aada u qiimo badan yacni waxa way kullu min cindi rabbina wa soo alle kama wada imaan wada rumaynay qaar aan diidannahay ma jiro saas man ilan waxa weye ma kala gadisna ayib marka waa u doonaa mutashaabiha iyo muxkamka iyo dibban ayaddu wuu sii wadaaya ayaan kaga hadli doonaa insha allahu tacala marka sheekhu wuxuu leeyahay wixii macnihiisu naga qarsoomay inaannu sidaa ku rumayno oon duuduubkaa ku liqno oon macnihiisana ciddii uu ka soo fulay u dayno lafdigana rumayno waxaanu ku raacaynaa dadkii alla ammaanay ee cilmiga ku xidhiidhaystay ee waxay fahmaan oo macnuhu caddaado iyo wixii macnihiisa ay fahmi waayeenoo ka qarsoonuba ilaahay u dayn jiro rumayn jiray saas darteed baan iyagaataan raacaynaa wa qaala alla wuxuu yidhi buuri fii dami mubtagii atawiil kuwii leexinta nusuusta macnahooda daahirkaa laga leexiyo kuwa raadiya caydooda iyo dhaleecayntooda alla wuxuu ka yidhi wa qaala alla wuxuu yidhi fii dami mubtagii atawiil tawiilka kuwa raadiya ceegoynto ceebayntooda iyo caydooda iyo dhaleecayntooda dhexdeeda alla wuxuu ka yidhi saas way macnaha ayib wa qaala alla wuxuu yihi fii dami mubtagii atawiil leexinta nusuusta la leexiyo kuwa raadiya ceebayntooda iyo dhaleecayntooda alla tabaaraka wa tacala wuxuu ka yidhi atawiili raadiya لمتشابه تنزيله قرآن كيس متشابه لحين تيسكو الرادية رب صلى الله عليه وقال الله وحوري في ذنب مبتغي التأويل تأويل ككو الرادية أي تأويلنا لمتشابه تنزيله قرآن كسودقي كيس متشابه معنيه سؤوسا عضين لحين تيس كو الرادية كو دلعين توضا الله وحو كيري luqadda carabiga iyo luqadda soomaaliga farqi baa udhexeeya marka aad aada laqmaynayso luqadda carabiga ah mudaafkeeda iyo mudaafu ileyhigeeda siduu isu saaranya luqadda soomaaligu cagsi buu isu saaran yahay sidaas daraaddeed markaad laqmaynayso mudaafu ileyhiga ugu dambeeyaa laga soo bilaabaa markaasaa gadaal loo wadaa ilaa ka ugu dambeeya aad ka baxda saas luqada carabiga way ka duwantahay isku si isdaba marsan bay u kala socdaan ayib marka waxa weeye allah tabaaraka watacaala wuxuu yidhi qolada qur-aanka mutashaabihiisa inay leexiyaan doonaya wax ka sheeggooda iyo dhaleecayntooda alla wuxuu ka yidhi waay muxuu yidhi faama aladiina fii quluubihim zaygun fayattabicuuna maa tashaabaha minhu ibtiga'a alfitnati waibtiga'a ta'wiilihi wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah qolyo waxaa jira qur-aanka mutashaabihiisa raadiya oo inay duwaan oo meeshay rabaan u leexsadaan doonahay mutashaabiha qur-aanka maxaa la yidhahda aayaddu waxay sheegtay minhu aayaatun muxkamaat qur-aanka waxaa ka mid a aayaad sugan oo la sugay wa ukharu mutashaabihaat iyo kuwo kaleeto oo dheh gashan macnahooda uusan caddayn qur aanku labadaasuu u qaybsanya muxkamka maxaa la yidhaahdaa waa aayaadka macnahoodu iska cad yahay oo aan u baahnayn wax kaloo caddeeya qiraa'atuhaa aw tilaawatuhaa tafsiiruhaa saas macana tilaawatuhaa tafsiiruhaa inaad akhridaaba kuugu filan macnaheedu inuu kuu caddaado in la caddeeyo iyo macno daqiiqa kuma jiro bannaankay taallaa bannaankay taallaa aayadaha noocaas oo kalea muxkamaad baa la yidhahdaa qur-aankana ayagaa asal u ah saas daraaddeed waxaa la yidhi hunna ummu lkitaab qur-aanka asalkiisu oo loo celinaya waxa kulli loo wada noqonayo asalkan wax walba loo celinayo waa aayaadka iska cadcad ee macaanidoodu bannaanka ay taallada aayaadka qaarkoodna waa mutashaabiho mutashaabiha waxaa la yidhahdaa waa qur-aanka macnihiisu uusan markaad akhridaba kuu caddaanaynin ujeeddada laga leeyahay allaahumma inaad mid kale kuu caddeeya mooye macnihiisa markaaba heli mayso laakiin markaad qur-aan kale hesho ama xadiis hesho baa kuu caddaynayo tafsiirkiisaaad heli mutashaabi baa laydhaha macnihiisu markaa hore waa kaa qarsoonya waa kaa dhehegashay laakiin haddaad ku dadaasho waad heli oo nas kalaa caddeeyey ama xadiis baa caddeeyey nabigaa sharxay ama aayad kalaa sharxday markaa horese laakiin heli mayso kaasaa waxa la yidhahda mutashaabih la yidhahda mutashaabiha laba meelood marka uqaybsa laba macno u qaybsama mutashaabih aan sinaba macnihiisa loo gaari karin oo ilaahay khaas la noqday macnihiisa macnihiisu waa qarsoon yahay ilaahayna umaba furinba inoomaba furinba nebiguna ma caddaynin qur-aanna ma caddaynin sidaasaa lagaga tegay mutashaabiha noocaas oo kale ah macnihiisa inaad raadiso layskuma lugooyo oo muxuu noqon karaa kaas maalan qur-aanka waxaa jira qaybo aan macno loo garanayn ya xuruufta muqaacada ee suuradaha qaarkood ku bilowdaan aliflaamim iyo xamiim iyo taha taha nabiga magaciisa qaarkood ka dhigaan taha maxamedow way ka dhigaan laakiin sax maaha taha nabiga magaciisa ka mid maaha taha lama garanayo xamiim lama garanayo cayn siinqaas lama garanayo kafi haya cayn saad lama garanayo xuruufta noocan oo kale muqaacada ah lama yaqaano macnaheeda way isku dayeen mufasiriintu waa la warwareegay ninba meel buu ku dhuftay laakiin wax cad lama waxay uun kala baxeen marka kelimaadkaa suuradaha lagu bilaabo ayaa aakhirka markaa waxaa lagu xijiyaa in qur-aanka laga hadlo sidaas daraaddeed kelimaadkaasi icjaaska qur-aanka bay muujinahayaan oo taxadi baa waxaa lagu sameeyey carab oo waxaa la yidhi luqadii carabta ee aad taqaaneen eed ku korteen oad ku dhalateen buu ku soo degay waa kani alislaamiin macnihiisa sheega carab waa sheegi weyde qirad inuu xagga ilahay ka yimid wey marka ah, xaamiin ma taqaanaa waa kelimo carabi macnaheeda sheega ma naqaano alle inuu ka yimid qira jaahiliinna atiin soo ma marka yacni carabtii baa taxadi lagula sameeyey oo waxay kutusaysaa qur-aankani inuu mucjis yahay intaasi taqriiban mufasiriintu waa u badan yihin amaa macnaha kelimaadkan in la helo maya saas daraaddeed waa mutashaabih tashaabuh weliba mubiq ah oo aan la keeni karin waay kaasoo kale markaa cilmigiisa ilahay baa loo daaya soo ma midna waa mutashaabih oo waa nusuus macnahooda aan markaa kuu caddayn tashaabuhaana waa tashaabuh nisbi ah dadka qaar baa heli qaarna heli maayaan tashaabuha noocaasina wuxuu ku baxayaa qarsoodidaas waxay ku baxaysaa inaad nas kale hesho usuus kalaa caddaysay adiga kuwii kalaa kaa maqan muxuu ahaaye nebigaa caddeeyey axaadiistuu ku caddeeyey baa kaa maqan macnihiina waa kaa qarsoon yaho oo aayadda lafdigeeda kama kuma caddo daahir kuma aha marka waa mutashaabi laakiin waa mutashaabi nisbi ah saas wey mutashaabi kulli ah waa mutashaabi nisbi ah wey macana sidaas wey maana marka qolyo waxaa jira marka qur-aanka qeybtiisa mutashaabihe macnihiisu uusan markaaba caddayn raadiya oo maxay u raadiyaan inay ka danaystaan bay rabaan ujeeddo iyagu ay wataan bay rabaan inay ku fushadaan ujeeddo ay ku fulin waayeen qur-aanka daahirka ah bay mutashaabiha ka dhex heleen halkaasay ka dhex ugaadsanhayaan ilaan muxuu ahay biyo calow ah jin oo dhan baa ka dhex ugaadhsantay soo mog biyuhu markay calow yihiin balaayo o dhan baa dhex gasha hadday cad yihiin oo bannaanka yaallaan hadda wax bay bannaanku yaallaan marka qur-aanka macnihiisu uusan waadixa ahayn oo markaasi ama wuduux nisbiya ha noqdo ama wuduux kulliya ha noqdee ayay raadiyeen si ay intay u leexsadaan ay danahooda ugu gaadhaan saasaa laga wadaa man marka saas daraaddeed allah tabaaraka watacala iyagoo qoladaa isagoo dhaleecaynaya wuxuu yidhi faama aladiina kuwa fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda uu ku sugan yahay zayqun qalloocsanaan iyo leexsanaan zayqa waa inxiraaf kuwa quluubtooda ay leexsanaantu ku sugantaho quluubtoodu qalloocsan tahay quluubtooda meesha kuma hayaan ee fayattabicuuna waxay raacayaan maa tashaabaha wixii qarsoonaada oo dheh gala oo minhu kaa ka mid ah qur-aanka wixii dheh gala oo qarsoonaada bay raacayaan maxay u raacayaan oy u raarraadsanayaan oo u doonanayaan oy kan muxkamka ee iska cad uga cararayaan ibtiqaa'a alfitnati fitna raadinteed darteed fitna doon wa fitna doonid ama fitna raadin darteed bay saa u yeelaya waibtiqaa'a ta'wiilihi iyo xaqiiqadiisa raadinteeda darteed tawiilkaas hadda marka waxaa laga wadaa tawiil bimacna alxaqiiqa way soo ma xaqiiqadii inay helaan bay raadinayaan fitnana way rabaan oo dadka inay fitnana waa rabaan saasay mutashaabiha u raadinayaan wamaa yaclamu ma oga ta'wiilahu mutashaabiha xaqiiqadiisa ma oga ila allahu alla mooye cid kaloo og ma jirto saas man macnaha ay raadinayaanna waxay gaari karaan maba ilahay kaasla allah kaaslaa tabaaraka watacaala tawiilkaasi tawiilka hadda aayadda ku jira laba macno labadii macnee soo sheegnayba labadaba waa la dhihi karaa wamaa yaclamu ma oga ta'wiilahu ay tafsiirahu tafsiirkiisa iyo macnihiisa iyo caddayntiisa ma oga ila allahu mooye wax fasiri kare caddayn kara waa alle haddii sidaa la yidhahdo waalraasikuuna waa lagu cadfiyo waqaf dhexdooda la istaagi maayo markaa waa laisku qabanaya waxaa la leeyahay wamaa yaclamu ma oga ta'wiilahu mutashaabiha tafsiirkiisiiyo caddayntiisa ma oga ila allahu alla mooye cid kale ma oga waalraasikuuna iyo kuwa ku xididaystay filcilmi cilmiga dhexdiisa ku xididaystay mooye marka mutashaabiha allana wuu garan culimada cilmiga ku xidhiidaysantayna way garan macnihiisa saasay imaanaysa waa markaan ta'wiilka ka dhigno bimacnaa ta'wiilkii tafsiirka ah haddaan ta'wiilka ka dhigno xaqiiqada uu ku dhammaanayo shaygan xaqiiqadiisa rasmiga ana waxay noqonaysaa marka wamaa yaclamu ta'wiilahu xaqiiqada waxyaalaha qur-aanku uu ka warramay mutashaabiha ah xaqiiqada ay ku dhammaan doonaan ma oga ila allaahu alla ma oye waa la istaagaya markaa waraasikuuna waxay noqonaysaa marka hadal bilaabanayo ka go-an kii hore oo wuxuu noqonayaa waraasikuuna kuwa xididaystay filcilmi cilmiga dhexdiisa ku xididaystayna yaquuluuna waxay yidhaahdaan waa hadal marka bilaabanayo ka go-an kii hore wala faham yacni kelimatu ta'wiil kolba macnahaad siiso baa waxaa ku xidhan alraasikuuna iyo allah miyaad isku qabani mise inaad istaagtaan laazim ah waana meesha quraadu ay isku khilaafayaan haddaad xidhiidhiso oo tidhaahdo ila allahu waraasikuun kelimatu ta'wiil markaa tafsiir iyo bayaan waay allana wuu caddayn culimmada xidhiidaystayna way caddayn oo say ku caddaynayaan iyagu waxay ku caddaynayaan dee qur-aankii bay isla doonanayaan soo ma axaadiistii nebigay ku caddaynayaan waa fahmayaan saasay ku caddaynayaan saas maana haddii ay noqoto ta'wiilku xaqiiqatu lamrina ama ay noqoto mutashaabiha midkii uun ilaahay khaaska la ahaana qasab way inaad istaagto markaa oo tidhaahdo muxuu ahaay wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah ilahay umbaa garanay marka aliflaamiim allah umbaa garanay sifaatka ilaahay kayfiyadooda iyo xaqiiqada kayfiyada ilaahay umbaa garanaya ila allah culimo raasiqiinba ha aadan waxba kama yaqaanaan aakhare iyo waxyaalaha qur-aanku ka warramay soo socday haybka ah waxaad dhahaysaa wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah xaqiiqadoodu siday tahay ilaahay unbaa garan waraasiquuna wax ma yaqaanaan ka garan maayaan sooma raasiquun waa gooni waa saari markaa hadalku marka ta'wiilka kelimada macnahaas siiso buu u noqonayaa oo waa la kala jari ama waa laisku qabanaya waa macno daqiiqa ah, oo in la fahmo u nebigu marka salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sidaa allaba tabaaraka wa qur-aanka mutashaabihiisa kuwa raaraadiya oo inay dadka ku fitneeyaan muxuu ahaayey fitno iyo xumaan doon daraaddeed u raadsanayay kuwaa siduu alla u dhaleeceeyey buu nabiguna u dhaleeceeyey salawatu rabbi wasalaamu calayh oo xadiidka rasulka sal ly slm fi saxiixi albukhaari ku yimi rasuulku wuxu uhi sal ly waslam idaa ra'aytum aladiina yattabicuuna maa tashaabaha minhu haddaad aragtaan kuwa raacraacaya raadraadinaya qur'aanka qeybtiisa mutashaabihe macnihiisu uusan caddayn kuwa haddaad aragtaan faulaaika aladiina sama allahu faxdaruuhum buu nabi sal sl kuwii alla magacaabay waa kuwaasi iska jira buu alla tabaaraka watacala qur-aanka mutashaabihiisay aadaan haddaad aragto ruux noocaasa waa fitnaysan yahay iska jir waa kuwaa ilahay ka degay tabaaraka watacaala yacni maxay sameeyaan culimmadu dadka ahlu sunnahuna maxay sameeyaan markay arkaan aayad mutashaabiha ama nas mutashaabiha waxay la aadaan naskii muxkamka ahaa naskiga muxkamka ah ee qur-aanka asalkiisa aha bay la aadeen way celinayaan meeshaasay u celinayaan markaasuu macnihii saxdaa usoo baxaya miaal baan idin siinaya maala khawaarij qur-aankii axaadiistii waxay ka dhex heleen nusuus waciid iyo goodi oo dhahaya ruuxii dembi gala ilaahay xuduudiisuu tillaabay ruuxuu xuduudda ilaahay tilaabayna waa ahlu naar naartuna ku waarayaa khaalidiina fiiha nusuustaasay khawaarij qabsatay markaase waxay yidhahdeen ninkii khalad galo dembi weyn gala waa kaafir billaahi hadduu dhintana naartuu ku waari ilaahayna u naxariisan maayo maxay qabsadeen nusuustii waciidka iyo hanjabaadda basay la go-een qolo kalaaseed murjia ah tihi murjia ah waxay arkeen qur-aankii iyo sunnadii oo dhahaya dadka rajo gelinaya oo ruuxii dembiga weyn galay rajo gelinaya oo ilaahay naxariistiisu waa waasacle oo ruux walba waa loo dembi dhaafile hadduu toobad keeno oo ilaahay jannadiisu waa waasacle halkaas iyaguna qabsadeen markaasa waxay yidhahdeen dembi kastood gasho iimaankaaga waxba yeeli maayo iska qaso jannada ah, waad ungeli naarna ku taaban mayso ya labadooduba waxay qabsadeen laba daraf haddayse nusuustaa isu soo celin lahaayeen macnaha ahlusunna waljamaca usoo bixi lahaa soo ma nusuusulwaciid hadday ku xidhi lahaayeen nusuusu nusuusulwacdi midda ay murji'a gooni ula tagtay iyo kuwa ay khawaariji gooni ula tageen hadday isku soo celin lahaayeen oo isku xidhi lahaayeen macnaha waxaa u soo bixi lahaa ahlusunna waljamaaca ay mareenoo ah ruuxa dembiga weyn galay waa aasin dembilaah iimaankiisuna waa dhaawacmaya waa isdhibahaya laakiin gaal ma aha diinta kama bixi maxaa macnahaasi maxaa laga keenay nusuustiio laysu celiyey oo muxkamkeedii mutashaabiheedii laysu celiyey soo ma marka culimmadu waxay ku garanayaan nusuustan macnahooda ku soo saarayaan nusuustiibay isla doonanayaan saas daraaddeed baa madhabka ahlusunna waljamaca wuxuu yahay baabka sidiisa markaad ka hadlayso nusuustiisaa horta la uruuriyaa maxaa kusoo arooray baabka maxaa qur-aan ku yimi maxaa sunana ku yimi ku yimi markaasaa nusuustu isku meel bay u socotaay macnaheedaa layku waafajiyo isku dhinac baa loo dareeriyaa meel bay isugu imaaneen laakiin haddaad hadna halnas la orodo a waman yaqtul mu'minan mutacammidan fajazauhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima ruux mu'mina ninkii dilo kasu dilo waa gaal waa ahlu naar naartana ka soo bixi maayo waad ku dhufays warniga qur-aanka nusuus kalaa ku jirta oo sheegaysa inuu gaal usan ahayn wain طaa'ifataani min almu'miniina iqtataluu faaslixuu baynahumaa way islaynayaan mu'miniin weeyaan baa la yidhi soo ma bal tan meelgee baa la yidhi haddaad tidhi waa gaal allana wuxuu yidhi mu'min waayo faman cufiya lahu min akhiihi shayun faatibaacun bilmacruuf wa adaau ilayhi biixsaan kii qaatilkay gacan ku dhiiglaha iyo kii magta lahaa baa waxaa la leeyahay waa walaalki kii uu dilay baa la wa walaalka soo ma marka waxa weeye yani waxa weye nusuustii kale waxay sheegaysaa qaatilka ruuxa muslimkaa dilay inuusan gaal ahayn hadduu marka aayaddaa ah waman yaqtul iyo aayadahan isla soo raadsan lahaa wuxuu heli lahaa waciidkan adag ee suuradda ku yimid waa waciid adagoo hanjabaad ah cadaabna waa mudan yahay aleelahay laakiin ma gaaloobinoo diinta kama bixin arrinkiisuna ilahay hoos yaalla soo ma madhabka ahlusunna waljamaca oo dhexdhexaadaa ah usoo bixi lahaa meesha marka in nusuusta mutashaawiha intaad la ordo ama qaar ka mid ah intaad qabsato ood la ordo un tidhahdo tanubay wax ku soconahayaan ood wax walba uun iyada ku kala fiiqdo nusuustii kalena aad dhinac iska dhigto waxa weeyaan taawey midda laga hadlayo marka ood nusuustii isku garacdood iska horkeenta macnaha sidaas weeyaan ahlulbidaca ariiqooda saa iyada way macna marka iska jira buu leeyahy iska jira middaasuu leeyahy macna ta'wiilka waa kaan soo marno ta'wiilka macnihiisa waan soo sharxnay oo horaan usoo sharxnay wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah macnahaasaa laga wada faama aladiina kuwa fii quluubihim quluubtooda dhexooda zayqun uu ku sugan yahay leexashadu ay ku sugan marka horeba quluubtaa la yska galayo ruuxa qalbigiisu toosan yahay xaqdoonka ah alla waa hanuuniya sadaalkeeda markuu la yidhahdo laakiin hadduu qalbigaagu leexdo allah wuxuu kugu abaalmarin in adigana lagu sii leexiyo falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum zayqay galeen ayagu markay leexdeen baa dhurwaal meeshu u socdaa usha loogu dhuftaay waa lasii tiqin tiqiye khayr doon ma tihin balaayo alla idinku ridi waa laisii raaciya azaaqa allahu quluubahum weyo qalbiga haddaadan toosisanin oodan xaqdoon noqonin dariiqiisiina marin ood qalbi qalloocsan la timaadood nusuusta la soo aado qallooca unbaa uun lagu sii qalloocin saas maa kuwii quluubtooda qalloocu ku jiray fa yattabicuuna waxay raacayaan maa tashaabaha wixii dheeh gala oo qarsoodin gala oo minhu ka mid ibtiqaa'a alfitnati fitna raadinteed dadka dadkay fitnaynayaan dadkiiba waxay u muujinayaan inay diinta iska hor imaanayso dadkiibaa waxay u muujinayaan macaani aan saxsanayn ummadiibay diinta ka fidnaynayaan qur-aankii iyo sunnadiibay ka leexinayaan madhabkii saxaabaday ka leexinayaan fitna doon wa ibtiqaa alfitna waibtiqaa'a ta'wiilihi iyo xaqiiqada raadin ay xaqiiqadiisa raadinayaan ama tafsiirkiisa iyo macnihiisa raadin ay raadinayaan daraaddeed wamaa yaclamu ma oga ta'wiilahu mutashaabihaasi xaqiiqadiisa ila allaahu alla mooye cid kale ma oga waaraasikuunana yaquuluuna waxay leeyihiin markaa ama wamaa yaclamu ma oga ta'wiilahu tafsiirkiisa iyo macnihiisa caddaynta macnihiisa ma oga ila allaahu alla mooye cid kale ma oga waalraasiquuna iyo raasikiinta filcilmi cilmiga ku xididista cid kale ma oga sidaas labadaas ayaa laysu racan markii macnaha laga dhigo hada billahi tawfiiq sal allahuma wasllam cala nabiyina mxamedi wala ali saxbi wslam